bsm اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وaصxaabihi أجmaعiin wkulha ylzm bacdahu صlة clى ضmiiri laaئqi mushtamila wjumlaة ow shibhha اladii wusil bih kaman cind اladii bnhu kufil wصfaة صarيxaة صlaة al wkwnha bmcrb الأfعaali qal ayun kama wcribat ma lam tudaf wasadru wasliha damiiru inxadaf wabacduhum acraaba muطlaqan wafii dalxadfi ayan gayru ayin yaktafi in yustadal waslun wain lam yustadal falxadfu naslun waa abow an yukhtasal saluxa albaaqi liwaslin mukbilin falxadfu cindahum kahiiru munjali fii caa'idin mutasilin in intasab bificlin aw wasfin kaman narjuu yahab kadaka xadfu maa biwasfin khufida kaanta qaadin bacda amrin من qadaa kada aladii jura bima almawsuula jar kamura biladii mararta fahuwa bar wa kulluhaa mawsuulaad dhammaantii yalzamu waxaa laasimi bacdahu gadaashii silatun sila ayaa laasimi silada oo mushtamilatun wadata calaa damiirin damiirka oo laa'iqin munaasib ah waxaan ku soo jirnay ismigii wuxuu ka soo baxay ismiga mawsuul tirintii laba qeyb ayuu u qeybiyey nas iyo mushtarag naskiisa sideed lafdi ayuu ahaa mushtaragana lix lafdi waxoo dhan wuu ka soo baxay ilaa ayun mooye oo qoladii mushtaraga ahayd lix bay ahaydee shan ayuu soo sheegay waman wamaa waal tusaawi maa dukir wahaakadaadu cinda tayi'in shuhir waayahay ayun ayaa noo dhinnay ayunti intuusan sheegin ayaa wuxuu sheegay mawsuulaadka waxyaaba ay u baahan yihiin mawsuul asmaa'ul mawsuulaad dhammaan waxay u baahan yihiin laba arrimood sila iyo caa'id mawsuul dhammaantii sila iyo caa'id ayuu u baahan yahay asmaa'ul mawsuulaad weeye wax laga hadlayo xuruuful sida aan soo sheegnay sila oo keliya ayay u baahan yihiin caaid uma baahna waayo damiir uma noqdo ismi waxaan ahayn iyaguna xuruuf bay ahaayeen ee mawsuulaad weeye waxa uu ka hadlayo dhammaan waxay u baahan yihiin sile iyo caa'id silada musanifkaasoo wadaayee caa'idka waxaa caa'id noqonayo damiirulghay baa lagu yaqaanaa inuu noqdo ismi daahire marmar inuu ka naa'ib noqdo way dhici karta oo damiirulghaybaha meeshii la dhigi lahaa ismi daahire in la dhigo marmar way surowdaa laakiin qaalib ma aha wa anta aladii fii raxmat illaahi atmacu an yabiitu shacra fayaa rabbi leyla anta fii kulli mawطinin wa anta aladii fii raxmat illaahi wa anta aladii fii raxmatihi inuu yidhaahday ahayd ismi daahir ayuu dhigay damiir mutakalim ama mukhaaab in booskii damiirulqaa'ibka la dhigana way dhici karta ana aladii samatnii ummii xaydara in la yidhaahdo ana aladii kii baan ahay samathu inuu yidhaahday ahay markaasuu samatnii taana waa dhici kartaa laakiin waa qaliil waxaa caa'id noqdaa mawsuulka uu u noqonaya ayaad eegi ee caa'idka uu u yahay nas iyo mushtarak ayaan mawsuulka usoo qaybinayee hadduu nas yahay mawsuulka caa'idka loo celinayaa hadduu nas yahay caa'idka mawsuulka waa inuu ka waafaqaa fii khamsi umuur shan arrimood waa inuu ka waafaqaa waa shantii damiiroo dhan marjiciisa uu ka waafaqayay mufradnimo taniyannimo jamacnimo mudakarnimo mu'anasnimo shantaa waa inuu ka waafaqaa hadduu nas yahay hadduu mushtarak yahay mawsuulka oo man iyo maa iyo al iyo ayun iyo duu iyo daa qolyaha haddii uu yahay mawsuulkani mushtaraga ah lafdigiisa waa mufrad mudakar ah macnihiina wax kastaa loola jeedi karaya lafdiga qaabka uu u qoran yahay mufrad mudakara ah wey macnihiina mufrad mudakar iyo mufrada mu'anasa iyo tatniyadoodii iyo jabacoodii waxoo dhanaa loola jeedi karaya ee mawsuulka macnihiisa iyo lafdigii haddii ay iswaafaqaan mushtaraga ah oo mufrad mudakar ee loola jeedo dee damiirka loo soo celinaya waa mufrad mudakar war kale ma jiro haddiise lafdiga iyo macnaha ay iskhilaafaan oo lafdigiisa waa mufrad mudakara ah, mawsuulkan mushtaraga ah. macnihiisina waxaa loola jeedaa mufrada mu'anaa ama taniye mudakar ama taniye mu'ana ama jamac mudakar ama jamac mu'ana ayaa loola jeedaa laba arrimood ayaa kuu bannaan caayidka aad soo celini mawsuulka lafdigiisa oo keliya ah inaad ilaaliso waa kuu bannaan tahay oo mawsuulka lafdigiisa mufrad mudakar ayuu ahaaye damiirka aad u soo celini mufrad mudakar inaad ugu soo celiso waa kuu bannaan tahay weliba haaliban waa la isticmaalaa sidaasi wa minhum man yastamicu ilayka aayad qur'aana weliba qur-aanku waa ku fara badan yahay minhum man waa mawsuula yastamicu jumladeedaa lagu silayni caaidkana yastamicu faacilkeedii weeyaanoo damiir mustatiro taqdiiruhu huwa huwadana mufrad mudakar ee damiirkiisii wey mantana mufrad mudakar ee looma wadine waxaa loo waday hee bani aadam fara badan oo qaabkaa u dhaqmaa jira ayaa loo jeeday ka mufrad mudakar ee lafdigiis in loogu soo celiya waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan macnaha in la ilaaliyo hadba macnaha ciddaad ola jeedo aad ilaaliso wa minhum man yastamicuuna ilayka aayad kale ah yastamicuuna wow loo soo celiyo manta macnaheedii jamca ahaa ayaa la ilaalinaya taana waa dhici karta ilaa fi alaai masaa'il saddex jeer ayaa waxaa laazima mawsuulkan mushtaragaa macnihiisa in la ilaaliyo oo lafdigiisa in la ilaaliyo ayaan bannaanayn damiirka loo soo celinayo mawsuulka mushtaraga macnaha loola jeeda in la ilaaliyo saddex jeer bay waajibtaa saddexdaa jeer marada hore waa mawsuulka hadduu al yahay mawsuulka caa'idka loo soo celinaya hadduu al yahay macnaheeda waa in la ilaaliyaa lafdiga lama ilaalin karo waa kow labaad hadduu labsi keenayo mawsuulkan lafdigiisa haddii la ilaaliyo damiirka loo soo celinayo lafdiga lagu ilaaliyo labsi buu keenayo waxa macnaha loola jeedaan la fahmayninba sida acdi man saaladka laa man sa'alaka acdi wax sii man islaantii sa'aladka ku wax ku weydiisa sa'alat faacilka waa damiir mustatir ee taqdiiruhu hiya muana wey mu'ananimada in loogu soo celiyaana waajib oo macnaha la ilaaliyo waayo cidda wax sii aad leedahay haweenay wey haddaadan eh, macnaha ilaalinin ee lafdiga aad ilaaliso man sa'alaka aad tidhaahdo waxaa la kala garanaynin cidda wax sii aad leedahay cidda ay tahay labsi baa dhacaya si labsigaa looga fakado waxaa laazima macnaha inaad ilaaliso waa marro labaad marna saddexaad qubxi hadduu imaanayo isnaadka iyo isutiirintaa qubxi ka imaanaya ee miihaal mubtada ayaa damiir noqdoo marjica ah. damiirkan mubtadaha ah khabarkiisa waa mu'anath hee mubtada intaad mudakar ka dhigto khabarkiisa inaad mu'anath ka dhigtaa laa yajuus wax bannaan ma aha miiaal waxaa tidhi akrim man hiya xamraau akrim man hiya xamraa'u ee xamraau waa muana alifutaaniis mamduuda ah hiyadana waa mubtadihi huwa haddii aa tiro dee waxaa dhibaato ka imaani huwadiioo mubtadaa khabarka in mu'ana looga dhigaa laa yejuus mubtadahayo khabarka inay ismutaabaqeeyaan ayaa waajiba waan arki doonnaaye saddexdaa jeer ee damiirka u noqonayo caa'idka ah u noqonayo mawsuulka mushtaraga macnaha in la waajiba saddexdaa wixii aan ahayn lafdiga macnaha midkaa doontaad ilaalin karta waa damiirka hadduu mid yahay damaa'ir badan haddii ay noqdaanoo mid ay ka bataan saddex wej ayaa ku bannaan qaar lafdiga ku kulli lafdiga ku ilaali ama macnaha ku wada ilaali ama kala gooyoo qaarna lafdiga ku ilaali qaarna macnaha ku ilaali bisharti qolada aad macnaha ku ilaalini waa inay dambaysaa qolada lafdiga aad ka waafajini waa inaad horraysiisaa ayaa laasim noqoni waka wa kulluhaa mawsuulaad dhammaanteed yalzamu waxaa laazimi bacdahu gadaashii waxaa laazimi silatun sila silada oo mushtamilatun wadata calaa damiirin damiir damiirka oo laa'iqin mawsuulka laa'iqu ee munaasib u ah wa jumlatun aw shibhu haladii wusil bihi kaman cindi ladii ibnuhu kufin wa jumlatun jumlo weeye ow shibhuhaa ama jumlo wax shabaha weeye aladii kan wusila lagu silaynayo bihi ladiiga wadalika kaman axad istaqara cindii agtayda ku sugnaaday alladii kii weeye ibnuhu wiilkii kufila la kafaalo qaaday yani wuxuu leeyahay eh, waxaan ujeedaa mawsuul oo dhan wuxuu u baahan yahay sile iyo caayida caayidkii waa soo sheegnay siladii ayuu doonayaa inuu ka hadlo waxaa sila noqdaayo ismiga mawsuul sila u noqdaa laba arrimood midun jumla ama shibhuljumla jumla ismiye iyo ay u oo jumle mubtada iyo khabar iska saaranoo eh, ismiye ah ama jumlo ficliyo ficil iyo faacil iyo ficil waxyaabaha iska saara labadaa mid wey shibhuljumlahana saddex qeyb ayuu u qaybsamayaa baabu sila haddii la joogo waa daraf iyo jaar iyo majruur iyo sifo sariixa ah sifada sariixada musanifkaa soo wadaayee al ayay khaas ku tahay sileenteeda daraf iyo jaar iyo majruurna mawsuulaadka kale ayay sila u noqdaanoo jumlada ayay la mid yihiin oo shabiihun biljumla la yidhaahdaa jumlo sila marka ay noqoni jumladaasi ismiye iyo ficliye midkay doontaa ha noqoto shan shardi ayaa loo shardiyaa hal haddii lagu darana lix bay noqoni shantaa shardi jumlada silada noqoni waxaa shardi ah khabariye waa inay tahay jumla dalabiye waa inaya noqoni shardi weey shardi labaad jumladaasi jumlo ka hore waa inayan ku xidhnaynay u baahneen tacajub macnihiisa waa inuusan ku dhex jirin ee khaali waa inay ka tahay jumlo cid walba lagu yaqaanna waa inayan ahayn jumla ruuxa aad u sheegi uu garanaya waa inay tahay shantaa shardi ayaa loo shardiyaa damiir caa'ide waa inay wadataa haddii lagu daranaa lix shardi bay noqoni shanta shardi aan ku celiyo jumlada an takuuna khabariya horta khabariya waa inay tahay jumlo inshaa'iya waa inayan ahayn oo jaa'a ladii idribhu iyo wax bannaan ma aha aaniyan jumlada macna tacajub waa inuusan ku dhex jirinoo macna tacajub waa inay khaali ka tahay khaaliyatun min macna tacajub oo jaaa aladii maa axsanahu wax bannaan maaha shardi labaad wey shardi saddexaad jumlo jumlo kole ka horraysa ku xiran waa inayan ahayn oo jumla xataa ama laakin loo hormariyo waa inayan ahayn jaaa aladii laakinahu qaa'imun xataa inahu qaa'imun wax bannaan ma aha shardi saddexaad wey shardi afraad an takuuna macluumatan lilmukhaatab ruuxa lala hadlayo waa inuu garanayo jumlada jaaa aladii qaama amsi ninkii shalay istaagaa yimid hee ninka aan kuu sheegaya shalay istaagay waa inaad garani haddii aan la garanaynin de mawsuulkii ayaa majhuul noqonaya lama ogola ilaa fii iraadat listiqraaqa la yidhaahdaa arqin in loo jeedo mooye maya macluumat muailaa fii maqaami tahwiil watafkiim baa la yidhaahdaa ilaa fii maqaami tahwiil in la iscabsigelinayo watafkiim in wax la weynaynayo mooye haddii la iscabsigelinayo silada in la yaqaana shardi ma aha faashiyahum min alyammi maa ashiyahum ashiyahum min alyammi badda xaggeeda xaal uu ka ahaaday nimanku waxaa daboolay maa ay ladii kii khashiyahum daboolay hee khashiyahumti siladii weeyaan waana la ibhaamiyey waayo fii maqaami tahwiil meel la iscabsigelinayo wey waxaa la lamida ah fii maqaami tafkiim haddii la joogo wax la weynaynayana waa la mid oo sida fa awxaa ilaa cabdihi maa awxa awxaa ilaa cabdihi addoonkii wuxuu u waxyooday maa ay ladii kii awxaa u waxyooday wuxuu u waxyooday ayaa la ibhaaminayaa litafkiim weynayn la weynaynayo sharigii shanaad w afraad wey shardiga shanaad macluumatan lilmukhaaab shardigii shanaad wey kaasi ruuxa aad u sheegi waa inuu garanayo Eh, may waxaan ujeedaa allaa takuuna macluumatan likulli axad allaa takuuna macluumatan likulli axadin jumlo ruux walba lagu yaqaanno waa inayan ahayn jumlo ruux walba lagu yaqaana sila noqon mayso sida jaaa aladii xaajibaahu fowqa caynayhi baa tiri jaaa aladii kii baa yimid xaajibaahu labadiisan xaajib fowqa caynayhi indhihiisa korkooda ay ku sugan yihiin ee ruuxay indhaha korkooda ku sugnaan miyaa jiraa bani waa inayan sidaa jumlada u ahayn jumla ruux walba lagu yaqaana jaa ladii yamshi calaa rijlayn ruuxii labada lugood ku soconayaa yimid bini aadam oo dhanaa laba lugood ku socda ilaa fii iraadat listiqraaq qarqin inaad u jeeddo mooye oo bani aadam oo dhan ayaa isu yimid haddii aad u jeeddo waa lagu silayn karaya waxaa lagu lixaynayaa shantaa shardi jumlada waa inay caa'idi wadataa weliba munaasib u ah mawsuulka sida aan soo sheegnay shantaa shardi ama lixdaa shardi ayaa loo shardinayaa jumlada silada noqoni shibhuljumla kuu yimid shibhuljumlaha ee al wixii lagu silaynaya haddii uu yahay sifo sariixa ah soo wadaa musanifka xagga u dhig daraf iyo jaar iyo majruur shibhuljumlaha haddii uu yahay hal shardi ayaa loo shardinay halkaa shardina darafka iyo jaarka iyo majruurka taameen waa inay yihiin maxaa loo jeedaa mutacallaqooda xadfan waa in la garanayo meesha lagu tacallujinayo way xadfan tahay waajibnimo meesha lagu eh, eh, tacallujinaya waajibnimo loo xadfay waa in laiska garanayo adoon laguu sheegay waa inaad garanayso sidee loo garanayo waa koon caama ama koon khaasoo qariino loo xadfay labadaa mid unbaa lagu gartaa daraf iyo jaar iyo majruur mutacallaqoodana waxaa la xadfaa afar mas'ala macluuma laakiin sagaal jeer ayaa waajibnimo loo xadfaa insha allah markaynaan sheegi doonnaa wa jumlatun khabar muqadama alladii kii wusila lagu sileeyey mawsuul bihi ladiiga jumlatun jumlo weeye ow shibhuha ama jumlo wax shabaha wey wadaalika kamani ladii axadkii cindii istaqarda cindii agtay ku sugnaaday alladii kii weeye ibnuhu wiilkii kufila la kafaalo qaaday manta mawsuulo weeye laa yatimu macnaahu ilaa bisilatin wacayd cinda darfu makanin mansuubun cala darfiyati wacalaamat nasbihi fatxatu muqadarat cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu laakhiri bixarakati lmunaasiba liana alyaa laa yunaasibuha ila kasru maa qablaha walyaa mudaafu ilayhi manu cala sukuun fi maxali jar wadarfu mutacalliqun bificlin maxduufin wujuban taqdiiruhu istaqara wadarfu silat lmawsuul laa maxala lahu min icraab darafka iyo waxa uu ku tacalluqayaa ismiga mawsuul siladiisii maxalka icraabku male aladii ismi mawsuul weeye laa yatimu macnaahu ilaa bisilatin wacaa'id ibnu mubtada weeye haada mudaafu ilayhi kuu fiila ficliga majhuulka loo bineeyey naaibulfaacilkana ibnuga wuu noqonayaa khabarkii mubtadaha mubtadaha iyo khabarkii silatu mawsuul laa maxala laha min alicraab caa'idkana waa damiirka ibnu hudan loo idaafeeyey jumla ismiya lagu silay wa sifatun silatu al bimucrabi alafcaali qal wa sifatun sifo weeye sifada oo sariixatun sifanimadeeda ay caddahay silatu al al siladeeda wa kownuhaa al ahaanshaheeda bimucrabi alafcaali afcaal la icraabaya mid lagu silaynaya ay noqotaa qalla wuu yaryahay al mawsuulaadka ayay ka mid tahay isticmaalka carabiyada saddex qayb ayay u qaybsantahay insha allahu tacaala markeedan sheegi doonnaa saddexdaa qayb waxaa ka mida ah mawsuul inay noqoto mawsuul mushtarag ay tahayoo lixdii mawsuul ee mushtarag ahaa inay ka mid tahay waayahay mawsuulaadka kale waxay kaga bedelan tahay sifo sariixa lagu sileeya iyadu jumlo laguma sileeyo shibhuljumlada ee darf iyo jaar iyo majruurna laguma sileeyo ee waxaa lagu sileeyaa sifo sariixa ah sifo sariixana waxaa loo jeedaa ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amhilatulmubaalaqa saddexdaa waa laisla ogolyahay sifa mushabbahana ku dar waxoogaa khilaaf baa ka jira laakiin raajixa sifada mushabahada waa sifa sariixa oo asha ku jirtaa waa mawsuula waxaa laisku waafaqsan yahay ismu tafdiil asha ku jirtaa inayan mawsuulo ahayn waayo sifo sariixa ma ahee waa ismun waa sifatun jaariyatun majral asmaa baa la yidhahdaa asug waa sifa asmaada jaamidka ee waddadeedu qaday lamid ma aha sifooyinkan kale ee sifo sariixa waxaa loo jeedaa ismi faacil ismi mafcuul amhilatu mubaalaa iyo sifa mushabaha saddexdaa asha gasha waa mawsuula saddexdaa waxaan ahayn in lagu sileeyo ma dhici karto musanifka wuxuu yidhi ficli mudaaric in lagu sileeyaa way dhici karta laakiin waa qaliil waa qaliil buu yidhi way yartahay qaliil weeye hadduu yidhaahdo wuxuu u wadaa qiyaaska kuma xuma laakiin isticmaalkay ku yar tahay oo aad looma isticmaalo waayuu u jeedaa ee kuma jeedo shaad weeye madhabkiisana sidaa weeyo wuxuu ku wadaa in lagu silayni karo itisaacan loogu silayni karo daruuratu shicri iyo waxaasi ayaan ku xidhnayn laakiin qaliil ay tahay qolana daruuratu shicri bay khaas ku tahay bay leeyihiin waxaa kaloo lagu silayni karayaa musanifku uusan sheegin laakiin naadir ah jumla ismiye in lagu sileeya waa dhici karta daraf in lagu sileeyana waa dhici karta daruuratu nadmi iyo wax lamida ayaana lagu arkay al oo mudaaric lagu silaynayo maa anta bilxakami turdaa xukuumatuhu walalasiili walaa dira'yi waljadali ayaa beytu shaacira maa anta bilxakami xaakim fiican ma tiid wey ad turdaa xukuumatuhu laba nin nin boqora iyo laba ninoo shucaro la joogaan yaa nin shaacira usoo galay qolyahanna ma yaqaano boqorkiibaa wuxuu yidhi qolyahan ma taqaana maya ma aqaani buu yidhi hebel iyo hebel waaye qolyadii shucarada ahay kuwii waa cayib hilfaha u qaaday mid ka mid ah marka uu jawaabayey maa anta bilxakami turdaa xukuumatu maa anta adigu bilxakami xaakima tiidniyahun raadi laga yahay xukuumatuhu xukuumadii nin raalli laga yahay oo xaakim laga dhigtay ma tiid walal asiili nin qolo fiican ka dhashayna ma tiid walaadi ra'yi nin caqli lena ma tiid caqli u saaxiibe eh. waljadali nin afdahanimo u saaxiibena eh ma tiid marka qaab war lagaaga qataba meesha ma yaallo u jeedaa ee maa anta bilxakami atturda al ayaa wuxuu ku sileeyey turdaa ficli mudaaricoo majhuul loo bineeye oo alladii turdaa xukuumatuhu buu ujeedaa waa yahay jumla ismiye iyadoo lagu sileeyeyna waa la arkay naadirni maanan loo arkay min alqowmi rasuulullaahi minhum lahum daanat riqaabu bani macaddin min alqowmi ana anigu min alqowmi golaan ka mid ahay arasuulullaahi minhum aladiina rasuulullaahi minhum inuu yidhaahduu doonayey almawsuula ayuu jumlada ismiyadoo rasuulullaahi oo mubtada'a minhumna khabar u yahay ayuu ku sileeyey arrasuulullaahi rasuulka alle minhum qoladaa uu ka mid yahay qolada rasuulka uu ka midka yahaan anigu ka mid ahay reer quraysh waa lahum daanat qoladaa waxaa u khushuucday riqaabu banii macadi reer banii macadinaba luqumahooda u khushuuceenoo ka amarqaata wey waayahay daraf lagu sireeyana waa la arkay daruuratu nadmi ayaa iyadu lafteeda loo arkay man laa yazaalu shaakiran cala almacah fahuwa xarin biciishatin daati sica man laa yazaalu ruuxaanan ka tegaynin shaakiran mid shukrinaya inuu yahay cala almaca cala aladii macahu buu ujeeda waxa uu haysto inuu ku shukrinayo ruuxaan ka zuulaynin fa huwa xarim kaa wuxuu ku fiican yahay biciishati nolol oo daati sicatin waasicnimo u saaxiiba marka daraf iyo jumle ismiye iyo jumle ficliye sidaa in lagu sileeyo ficil mudaaric waa la maqlay laakiin haaliban waxaa lagu sileeyaa sifa sariixa waxaa isweydiina sifa sariixa marka lagu sileeyo waxaan ognahay mawsuul mabni weeye maxalkiisaa la icraaba siladana laa maxala lahaa min alicraab wey silada maxalka icraabkuma leh marka la yidhaahdo ina almusadiqiina innada xarfu nasbi weeye yay nasbin hays al inay nasbisay ahayd musadiqan dambe ismiga faacilna laa icraaba lahu uu noqdo oo laa maxala lahu min alicraab ilaa sila weeye sidaa ayay arrintu ahaan lahayd laakiin al mushaabahada xaraf ay shabahday ayaa aad u xoog badan mar mawsuul weeyaanoo iftiqaarkii mawsuul oo dhan xaraf uu ka shabihi jiray ayay ka shabahday mar labaadna lafdigay ka shabahdayoo al mucarifay shabahday shabaha xoogga badan dartii ayaa waxay ka daciiftay ashani maxalka xataa icraab inay ku qaaddo way ka daciiftay icraabkeedii maxalka fuuli lahaa wuxuu ka muuqanayaa siladeeda oo ah wasfiga ka dambeeya caariye ahaan ayuuna uga muuqanayaayo caariyuu uga qaatay oo ina almusadiqiinada markaad icraabka daqiiqa icraabi waxaad leedahay ina xarfu nasbi wa tawkiid intansib lisma tarfacu lkhabar al ismu mawsuulin mabniyu cala sukuun la maxala lahu min alcraab ismu inna mabniyu cala sukuun la maxala lahu min alcraab lianna icraabahu dahara fi lwasfi bacdahu caariyatin icraabkii al wuxuu ka daahiray wasfiga ka dambeeya caariyanimuuna kaga daahiray musadiqiina silatu al laa maxala lahu min alicraab walaakin dahara minhu icraabu alcaariyatan alcraabkeedii baa musadiqiin ka muuqday oo nasbihii ahaayo calaamatu nasbada ay yada tahay laakiin asagoo icraab ma leh ee waa sile silana icraab ma leh waa haddii sifa sariixa lagu sileeyo jumlo ama daraf ama haddii lagu sileeyo darafka iyo jumlada iyagu maxalka icraabkuma leh caariyana hataa ma qaadi karayaan al ayaa maxal yeelani marka oo al rasuulullaahi minhum ti iyo aturdaa xukuumatuhu iyo al ayaa waxaad leedahay fii maxalli rafcin maa anta bilxakami turdaa xukuumatuhu aturdaa fii maxalli jarin weye waxay ku cadfan tahay kaaba'da ay jirtay fii maxalli jarin wacusku fii maxalli jarin turdaada miyaa ficligan mudaaric laa maxalla lahu min alcraab jumladiisa maxalka icraabku ma leh sawu ficil mudaaric ahaan waa u rafcisan yahay calaamatu rafcada damatmuqadara weeye laakiin jumladiisa maxalka icraabku ma leh sila weeye oo icraabulcaariya jumlada ma qaadi karayso iyo darafka ee caariya waxaa qaadaa oo keliya ismiga mufradka ah sida wasfiga waxaa kaloo icraabul icraabulcaariya la icraabaa laa waxaa jirtaa bimacnaa hayru ah ilaa bimacnaa hayru ah laadaa iyo ilaadaa bimacnaa hayruda ah ismiga ka dambeeya mudaafu ilayhinimay ku jarayaan mudaafu ilayhinimada jarkii uu keeni lahaa muqadar buu noqoni icraabkooda laada iyo ilaada icraabkii ay qaadan lahaayeenna ayaguu ka daahiri ji'tu bilaa zaadin baa tiri albaau xarfu jari laada bimacnaa hayru weeye baday jari lahayd bada jarkii ay wadayee laada ay saari lahayd wuxuu ka daahiray zaadin ka dambe zaad mudaafu ilayhi weeye taqdiirtuu ka rafcee ka jaran yahay waxaana qariyey icraabkan caariyada ahee ka daahiray aakhiru zaadin ayaa qarinaya wa sifatun khabar muqadama wa sifatun sifo weeye sifada oo sariixatun cad sifanimada ku casilatu alalsiladeeda wa kownuhaa laba mowdic midkaa doontaa damiirka u celin karta al u celi bimucrabi lafcaalina waxaad ku tacallujini mawsuulan maxduufa wa kownuhaa al ahaanshaheeda bimucrabi alafcaali mawsuulatan mid lagu sileeyey ay tahay bimucrabi alafcaali qalb waxaa kaloo bannaan kownuhaa damiirka inaad silada u celiso wa kownuhaa silada ahaanshaheeda bimucrabi lafcaali bacda bimacnaa min ee markaa bimucrab afcaali min mucrab afcaali afcaasha la icraabaya mid ka mida ah inay noqotaa qalla waa yaryahay ayun kamaa wa ucribad maa lam tudaf wa sadru waslihaa damiirun in xadaf ayun lafdiga ayun ee kamaa maabay la mid tahay wacribat waa la icraabay maa lam tudaf inta aan la idaafaynin wlxaal sadru waslihaa sadru silaheedana damiirun damiir u yahay damiirku in xadafa xadfoomay ayun mawsuulaadkii mushtaraga halkii ka dhinna ayay ahayd musanifka wuxuu leeyay maabay la mid tahay saddex wej bay kala mid tahay isminimada iyo mawsuulnimada iyo mushtaraknimaday kala mid tahay waa ismi ayun waa mawsuul waana mushtarak waxayse kaga beddelan tahay maada laba xarafay ahayd ayunna waa saddex xaraf maada mabni bay ahayde ayunta waa mucrab maada hayrulcaaqilay ku dhici jirtay ayun caaqil iyo hayrucaaqil isu sibay ugu dhici waxaasoo yiri kaga bedelan tahay waa ayun musanifka wuxuu yidhi afar xaalay leedahay hal xaalay mabni tahay afar xaalana mucrab weeye afarta xaale ee ay leedahay ayunta in la idaafeeyo mudaafu il awalan horta ayun carabiyada lix jeeraa la isticmaalaa insha alla baabulidaafa ugu tegi doonna ayun lix jera calabiyada la isticmaala lixdaa jeer mawsuula ka mid ahoo mushtarig ahoo sida musanifka uu tirinayo waxaa diidaan axmed binu yaxya thaclab nin la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahy ayun mawsuula ee wax jira ma aha laakiin waa laga xoog badan yahay xagga u tuur ayun mawsuula lix xaalay leedahay waxay leedahay afar xaalo in la idaafeeyo mudaafu ilayhigeedina uu joogo horta idaafay laasimtaa oo asbaada idaafada laasimtay musanifka baabulidaafe uu ku keeni doonay ayun ka mid tahay laakiin mudaafu ilaahigeeda waa la goyni karaa xagga macnahay ka laazimiya lafdiga kama laasimayso mar haddii la goyni karo mudaafu ilaahigii inuu joogoon la goynin jumladan lagu silaynayana mubtadaheedii uu joogoon la xadfin sadrusila la yidhaahdaa silada bilowgeediina uu joogo waa hal xaalo xaalada labaad mudaafu ilayhigii ayunta in la xadfo sadrusilihiina la xadfo xaalo labaad wey xaalo saddexaad ayun mudaafu ilayhigii in laga xadfo sadrusilhiina uu joogo xaalo afraadna ayun in la idaafeeyo sadrusilahana la xadfo afarta xaalay leedahay ayun haddii la idaafeeyo mudaafu ilayhigeedii uu joogo sadrusilhiina uu joogo aan la xadfin ayuhum huwa qaa'imun baate mucrab weeye xaaladaas waa kow ayun haddii mudaafu ilayhigeedii la xadfo sadruusilihiina la xadfo oo ayun qaa'imun la yidhaahdo maradaasina waa mucrab ayun mudaafu ilayhigeeda haddii la xadfo sadruusilihiina uu joogo aan la xadfin oo ayun huwa qaa'imun la yidhaahdo maradaas saddexaadna waa mucrab saddexdaa jeer bay mucrab noqotaa oo ayun waxaa isweydiinaa ismibay ahayd ismi mawsuul bay ahayd shabahulxarfi baa ku sugnaayo iftiqaar sile iyo cayd bay u baahan tahay mucrabnimada maxaa u keenayso in mabni laga dhigo ma waxaa u keena mucaaradaa timid ayunta laazimidan idaafada ay laazimihayso weliba ismi mufrad in loo idaafeeyo ay laasimi ayaa waxay mucaaradayso ka hor tagtay shabihii xarafka ay shabbahayso asalkii mucrabnimada ayuuna mucaaradadaasi ay u celisay waayahay halka xaalee ugu dambeeye afraad waa mabni waa ayunta in la idaafeeyo oo mudaafu ilayhigeedii wuu joogaa sadru wuu xadfan yahay ayuhum qaa'imun baa tiri lananzicanna min kulli shiicatin ayuhum ashaddu ayu waa la idaafeeye hum ashaduna waa khabarkiioo mubtadaha ka xadanoo sadmusiliya oo huwa ashaddu buu ahaan halka xaalana waa mabni xaalada maxaa loo bineeyey caliy bnu xamza kisaa'i ayaa la weydiiyo maxaa loo bineeyey xaaladaasaa la yidhi ayun kadaa khuliqat buu ayun sidaasaaba loo abuurayo ilaahay u abuuray waayahay laakiin eh, nuxaadu ayagu cilay u raadinayaa waxayna leeyihiin xaaladaa waxaa loo bineeyey ayun mudaafu ilayhigeedii maadaama sadrusilaha uu xadfan yahay mudaafu ilayhiga meeshii sadrusilihuu yaallaa meesha sadrusilaha mar haddii uu yaallo ayudii waxaan idaafaysnayn lafdan walaa macnan midna aan ka idaafaysnayn bay la mid tahay ilaa mudaafu ilayhigeeda booska sadrusiluhu yaalla mar hadduu booska sadrusilaha yaallo ayuntii waxaan la idaafaynin lafda walaa macnan bay la mid noqoni mar haddii waxaan la idaafaynin ay la mid noqoto shabihii xarafka ay shabahaysaa xoog badnaani mabni bay noqoni sidaasi jumhuuru naxwiyiin oo siiba weyhi madax ugu yahay ayaa mariyey musanifkana uu ku raacay waxaa diidan khaliil binu axmed oo shaykhu siiba weyhi ah iyo siiba weyhi shaykhiisii labaadoo yunis binu xabiib labadaa sheekna waa diideen oo waxay yidhaahdeen ayun weligeedba waa mucrab qaybta musanifka uu soo wado weeyaano wa bacduhum acraba mutlaqan uu leeyahay qaar ayaa mucrab weligeed ka dhigay waa yuunis binu xabiib iyo khaliil binu axmed oo labadaba siiba weyhi sheekh u ah ayaa waxay yidhaahdeen ayun weligeedba waa mucrab lanansicanna min kulli shiicatin ayuhum sideed yeelaysaan waa istifhaamiye ayun maba aha mawsuulay yidhaahdeen ficligana waa tacliiqsan yahay oo istifhaamkaa tacliiqi oo tacliiqa dee afcaalulquluub buu khaas ku ahaaye waa side may khaasba kuma ahay yidhaahdeen afcaalulquluub khaas kuma ahay afcaal kaloo la tacliiqin karaa jiraa sida booskeeda aan ku gaari doonno insha allahu tacaala waddadaasay mariyeen ayun lafdiga ayun eeg kamaa maa ayay la mid tahay wow waa la icraabay maa lam tudaf muddada aan la idaafaynin walxaala sadru waslihaa sadru silaheedana damiirun damiir uu yahay damiirku in xadafa xadfun damiir xadfoon sadru silahoo noqday haddii aan la idaafaynin waa mucrab amaa sadru silahoo damiir xadfan noqday haddii la idaafeeyo mebni bay noqoni sidaa ayuu u jeedaa wbacduhum acraba mulaqan wafii ida lxadfi ayan hayru ayin yaktafi in yustadal waslun wain lam yustadal falxadfu nasrun waabow an yukhtaza insalu xalbaaqi liwasli mukmili falxadfu cindahum kathiiru munjali fii caa'idin mutasilin in intasab bificlin ow waslin kaman narjuu yahab wa bacduhum naxwiyiin qaarkooda acraba lafdiga ayune wuu icraabay mulaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay wa fii dalxadfi ay wagayru ayin ayi keyrkeed yaktafii wuxuu raaci ayan ayan ayuu raaci fii dalxadfi xadafkan ayuuna ka raaci in yustadal waa haddii lagu dheeri tiriyo waslun sila wain lam yustadal haddii aan lagu dheeri tirinin falxadfu xadafka nasrun mid yarwey oo qaliila wa abow waxay diideen an yukhtasala in la xadfo in saluuxa haddii uu u suubado albaaqi inta walxadfu xadaf cindahum naxwiyin agtooda xaal uu ku sugan yahay kaiirun mid badan weeye munjalin mid qiyaasoobayo wey fii caa'idin caa'id dhexdii ayuu ku badan yahay qiyaasna ku yahay muttasilin ee muttaila in intasaba waa haddii uu nasboomo bificlin ficli waa haddii uu ku nasboomo aw wasin ama wasin wadaalika kama narjuu yahab weeye abyaadani musanifka laba arrimood ayuu kaga hadlay labadaa arrimood arrinka hore waxa weeyaan ayun afar xaalaan usoo sheegnay hal xaalay mabni ahay saddex xaalana mucrab sidaa jumhuuru naxwiyiin sidaa ay wataan weeyaanee naxwiyiinta arrin mutafaq agtooda ka ma aha isuma waafaqsana qaar naxwiyiinta ka mida weliba a'immadeedii ka mida oo khaliil binu axmed iyo yuunus binu xabiib ay ka mid yihiin way icraabayaan ayun mutlaqan wa bacduhum acraba mutlaqanta sidaa ayuu u jeedaa waa arrin arrin labaad ee musanif ka hadlay waxaa isweydiinaa mawsuul sideedaba ayuntan sadrusilahan la xadfaye la sheegaya waa caa'idkii oo ayun caa'idkeedaoo sadrusila noqday waa la xadfi karaa meesha ka soo baxday mawsuulaadka kale caa'idkooda ma la xadfi karaya arrinkaasu ka hadli mawsuulaadka kale laftooda caa'idkooda waa la xadfi karaya laakiin shuruud baa jirta caa'idka mawsuulaadka inta aan laga hadlin silada lafteeda in la xadfaa ma bannaantahay mawsuulkase in la xadfaa ma bannaantahay labada waa bannaanta mawsuulka inta la xadfo silada in la baaqi yeelo way bannaan tahay bishardi mawsuulkan la xadfayee siladiisa la baaqi yeelay mawsuul ka horreeye waa inuu ku cadfanaa mawsuulaa ka horreeyeoo lagu cadfay mawsuulkii macduufka noqon lahaayee dambe ayaa la xadfay siladiisaa la baaqi yeelay aamannaa biladii unzila ilayna wa unzila ilaykum ayaa ka mid a aamannaa annagu waxaan rumaynay biladii kitaabkii unsila ilayna annaga naloo soo dejiyey wa unzila ilaykum haa kan idinka laydiin soo dejiya kan annaga naloo iskumid maaha kan ayaga loo soo dejiye towraad buu ahaa kan annaga naloo soo dejiyana qur'aan weeye labada waa rumaysannahay iyay u wadeen haddaba meeshii la dhihi lahaa aamanaa biladii unzila ilayna waladii unzila ilaykum ayaa alladiidii la xadfay siladii baana la baaqi yeelay shardigiina waa la mawsuulkan xadfan wuxuu ku cadfan yahay mawsuulkaa horeo aamanaa biladiidaas ayuu ku cadfan yahay waaya aman yahjuu rasuula allaahi minkum wayamdaxuhu wayansuruhu sawaaun xasaan binu haabit ayaa loo nisbeeyaa qola reer quraysh ayuuna wax ka sheegaya cayna weliba abi sufyaan ayuu magacaabay abi sufyaan qabla islaamihi bayna ahayd cadimnaa khaylanaa in lam tarawha tuhiiru naca mawdicuha kadaaw yubaarina alasinata muscidaati cala aktaafiha lasalu dimaw faima tucriduu can nactamarna wakaana alfatxu wankashafa algitaaw wailaa fasbiruu lijilaadi yowmin yuciinu allaahu fiihi man yashaau wajibriilun amiinullaahi fiina waruuxu lqudsi laysa lahu kifaaw alaa abliq abaa sufyaana canii fa anta mujawafun nahbun hawaaun wa anta suyuufanaa tarakatka cabdan wa cabdadahri saadatu halimaam waxaasuu soo tiriyey kadib wuxuu yidhi aman yahjuu rasuula allaahi minkum rasuulka alle cid cayniyo idinka idinka mida wayamdaxuhu iyo waladii yamdaxuhu inuu yidhaahday ahay kan ammaanayo wayansuruhu u gargaaraya sawaaun miyay siman yihiin mawsuulkii buu xadfay caa'idkuu baaqi yeele jaa'is wey waa bannaan tahay silada in la xadfaa mu bannaantah mawsuulka la baaqi yeelo haa lafteeda waa bannaantahay daliil haddii loo hayo siladii keli ah inta la xadfo mawsuulkii keli uu taagan yahay way dhici kartaa fajmac jumuucaka uma wajihum ilay naxnu ladiina bayd baa jira sida ah urifuu bishajaacati inuu yidhaahduu doonaya curifuu bishajaacati siladuu xadfay mawsuulkii keli ayuu baaqi yeelay taana waa la arkay waayahay kaa waa sila xadafkii iyo mawsuul xadafkii musanifkaba uusan hadlin arrimaha caa'idka xadafkii ayuu ka hadlay caa'idka afar xaala mid unbuu ku sugan yahay marka la xadfayo marfuuc inuu yahay mansuub inuu yahay majruurun bixarfin inuu yahay majruurun biidaafatin inuu yahay afartaa xaala mid unbuu ku sugan yahay marfuuc marka uu yahay iyo mansuub marka uu yahay labadaasuu halka kaga hadlay majruurun bixarfin iyo majruurun biidaafatinna labada beedee soo socdo ayuu kaga hadlay marfuuc marka uu yahay caa'idka in la xadfana la doonayo toddoba shardioo liljawaazi ayaa loo shardiyaa hal shardioo lilkaratina waa loo shardiyaa mawsuulka caa'idka u soo noqonaya damiirka ah haddii la xadfayo marfuucna uu yahay toddoba shardi ayaa loo shardini toddobadaa shardi liljawaaz weeye liljawaazna waxaa loo jeedaa toddobadaa shardi mid ka mid a eh haddii la waayo lama xadfi karayo hal shardioo lagu sideedaynayo toddobad oo lilkarati ayaa jira lilkaratina waxaa loo wadaa xadafka farabadnidiisa ayuu shardi u yahay ee jawaaskiisa iyo bannaanidiisa shardi uma aha toddobadaa hore haddii la helo waa la xadfi karaa laakiin xadafka wuxuu badan yahay shardigan dambe marka la helo toddobada khudarigaa qoraya dhible maaha toddobada shardiya loo shardinayo kow damiirka la xadfi rabee marfuuca ah mubtada waa inuu yahay faaciliga naaibulfaacili waxa waa inuusan ahayn mubtada waa inuu yahay shari wey mubtadaha khabarkiisa mufrad waa inuu noqdaa jumla waa inuusan noqonin shari labaad wey mubtadaha waa inuusan macduuf ahayn macduufu calayhi waa inuusan ahayn lowlaa waa inuusan dabadhicin maxsuur waa inuusan ahayn manfi waa inuusan ahayn toddobadaa shari waxaa loo sharinayaa liljawaasi hal mar ayaa ku celinaya damiirka la xadfaye marfuuca mubtada waa inuu yahay khabarkiisa waa inuu mufrad yahay macduuf waa inuusan ahayn macduuf calayhi waa inuusan ahayn lowlaa waa inuusan dabadhicin manfi waa inuusan ahayn maxsuur waa inuusan ahayn toddobadaa shari liljawaas weeye hal sharina lilkarati weeyo siladu waxoogaa waa inay dheeraataa yacnii mubtadihii khabarkiisa la xadfay soo maahan abarka la xadfe waxaan ujeedaa mubtadihii baa la xadfe khabarkiibaa la baaqiyeen khabarkana waxaan shartinay mufrad waa inuu yahay mufrad ha ahaadee waxoogaa daraf iyo jaar iyo majruur iyo wax uu ku camalfalaya waa in la yar daba dhigaa oo waxoogaa waa inuu yar dheeraadaa khabarku waa inuusan dabagaabnayn waa yahay marfuuca toddobadaa shardi ama sideeddaa shardi ayaa loo shardin mansuub haddii uu yahay caa'idka la xadfayo shan shardi ayaa loo shardin hadduu mansuub yahay shantaa shardi awalan muttasil waa inuu yahay musanifkaaba sheegay fii caa'idin muttasilin muttasil waa inuu yahay shardi labaadna musanifkaa sheegayoo inintasab bificlin ow wasfin caamilka nasbinaya waa inuu ficli yahay ama wasfi waa inuu yahay shardi labaad wey xaraf inuu nasbiyaa la diidan yaho inna iyo akhwaadkeeda ismigooda hadduu yahay lama xadfi karo ee waa inuu ficli nasbiya ama xaraf waa inuu nasbiya waxaa ujeedaa ficli waa inuu nasbiya ama wasfi nasbiya shardi labaad ficliga nasbinaya ama wasfigani taam waa inay yihiin kaana iyo akhwaadkeeda la diidan yahay ficli naaqisa waa inuusan ahayn taam waa inay yihiin shardi saddexaad wey shardi afraad damiirkan mansuubka ahee la xadfi rabo caa'id al waa inuusan ahayn yacni mawsuulka caa'idka loo celin hayaa waa inuusan al ahayn oo al caa'idkeeda sinaba looma xadfo shardi afraad weeye shardiga shanaadee ugu dambeeyo intan soo hadhay sila waa inayan isugu filneen shantaa shardi ayaa loo shardini aan ku celiyo damiirka mansuubka ahee la xadfayo muttasil waa inuu yahay caamilka ficli waa inuu yahay ama wasfi ficliga iyo wasfiga taam waa inay yihiin damiirka waa inuusan ahayn caa'idu al al oo mawsuulee caa'idkeedii waa inuusan noqonin intan soo hadhay sila waa inayan isugu filneen intan soo hadhay sila waa inayan isugu filnayn waxaa loo jeedaa jumlada damiir kaloo caa'idnimo usuu suubadaa waa inuusan ku jirin baa lagu wadaa oo haddii arrintu ay tahay jaaa ladii darabtuhu fii daarihi darabtuhu haadaa mafcuulka ma xadfi karaysa shuruuddii kaleo idil waa laga hayaa laakiin haddii la xadfo intan soo hadhay sile isugu filanoo fii daarihi damiirka ku jira caa'idnimo ugu filan jumlada marka mar haddii damiir kale meesha laga dhexhelayo lama xadfi karo la waxa la xadfaan la garanayn wuxuu yahaye waa yahay mansuub hadduu yahayna shartaa sharte ayaa loo shardini majruur marka uu yahay bixarfin iyo biidaafatin isagaa soo wada wa bacduhum acraaba beydkaasi boqolkii u horreeyaa ku eg in yustatal wasluna waxaa ka bilowday boqolkii labaad sagaal boqol keliyaa noo hadhay <laughs> afkashi waay labaa noo hadhay weligii ma maqashay wa bacduhum naxwiyiin qaarkooda acraba wuu icraabay lafdigii ayaan ahaa mutlaqan xaal u yahay mid la ilaaqay wa fii dalxadfi hal arrinna ku bishaaraysta inta aan soo marray waa intii ugu adkeed alifyadoo dhan marka laisku daro intasoo hadda noo hadhay wuu sii fududaanayaa ilaa inta u dambee sahal ay noqoto insha allah wa bacduhum naxwiyiin qaarkooda acraba lafdigii ayan ahaa ayuu icraabay mutlaqan xaaluu yahay mid la ilaaqay yacnii axwaasheedii afarta ahaydba mucrab ayuu ka dhigay wafii da lxadfi ayan hayru ayanta dambe ayaa mubtadaah yaqtafii ficligaa mudaaric ayantu mafcuulu bihi u qaadani fii da alxadfina yaqtafiidu ku tacalluqi wa hayru ayin ayi hayrkeed mawsuulaadkii kale yaqtafii wuxuu raaci ayan ayan ayuu raaci fii daa kan ayuu ka raaci alxadfi ee xadafka ah sadlusilihii caa'idka in laga xadfo in yustadal waa haddii lagu dheeritiriyo waslun silada silada waxoogaa haddii ay dheeraato weeye waa shardigii liljawaa ahaa shardigii lilkara ahaa iyo liljawaas aan ahayn wain lam yustaal haddii aan lagu dheeri tirininoo silada waxoogaa ayan dheeraanin falxadfu xadafka caa'idka marfuuce ee la xadfaa nasrun qaliil weeye wuu yaryahay wa abow naxwiyiin waxay diideen an yuqhtazala in la xadfo damiirkii way diideen damiirkii mubtadaha ahaa in la xadfo way diideen waa goorma in salaxa hadduu u suubado albaaqi inta soo hadhay liwaslin sila mukmilin dhammaystiran inta soo hadhay sila haddii ay isugu filan tahay may lama xadfi karoo damiir yacni khabarka waa inuu mufrad yahay o annagii shartinayni shardigan wa abow an yukhtaza linsaanu xalbaaqi shardigaasi wuxuu u yaallaa damiirka hadduu marfuuc yahay mansuub yahay majruur yahay marka la xadfayo dhammaan shardigaa waa u wada yaalla wa naxwiyiin waxay diideen an yuhtazala damiirkii in la xadfo in eh, in salaxa hadduu u suubado albaaqii inta soo hadhay liwaslin sila mukmilin ee dhammaystiran waalxadfu xadaf kaiirun mid badan weeye cindahum naxwiyiin agtoodu ku badan yahay munjalin mid qiyaasoobaya weeye fii caa'idin caa'id dhexdii ayuu ku qiyaasoobi caa'idka oo muttasilin caamilka ku daba dabadhegan mutasil waa sharti in intasaba haddii uu ku nasboomo bificlin ficli oo wasfin ama wasfi uu ku nasboomo shardi labaad weeye saddex shardi baa kuu dhiman saddexdaa shardi hal shardi waxaad ka qaadani abow an yukhtaal insanu albaaqi liwasli mukmilin inta soo hadhay sila waa inayan isugu filleen shardi saddexaad wey laba shardi unbaa kaa maqan marka labadaa shardina waa kow damiirkan horta ficligan ama wasfigan wax nasbinayaa taameen waa inay yihiin oo kaanay akhwaadkeeda waa inayan ahayn damiirkana meesha u noqonayaa al waa inayan ahayn oo caaidkani mawsuulka caaidka uu yahay al waa inayan ahayn shantaa shardi ayaa loo shardinaya fii caa'idin mutasilin ee caamilka ku dabadhegan in intasaba waa ah haddii uu ku nasboomo bificlin ficli oo wasfin ama wasfi dalika kaman axad kaman axadkii narjuu aan rajaynayna yahabu wax buu bixini man mawsuula weeye narjuu jumladeedaa lagu silayni narjuu ficligan faacilkiisa waa damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu naxnuda caid ma aha caa'idku waa mafcuul xadfa narjuuhu buu ahaan lahaa caa'idkii waa la xadfay shuruuddii sidaa dhammaystiray shantii shardiba waa laga hayaa sidaa ayaa loo xadfay yahabu jumladeeda waa khabarka mantay kadaaka xadfu maa biwasn khufida kaanta qaadin bacda amri min qada kada ladii jura bima lmawsuula jar ka mura biladii mararta fahwa bar kadaaka ka ayuu la mid yahay xadfu maa shay xadafkii khufida la khafdiyey biwasfin wasfi lagu khafdiyey wadaalika kacanta qaadin weeye bacda amri amar gadaashii xal uu ku sugan yahay amarka oo min qadaa min maadati qadaa qadaa maadadeeda xaggeed ka yimid kadaa ka ayuu la mid yahay alladii ku jura la jaray bimaa wixii jara jaray almawsuula mawsuulka jaray wadaalika ka murro marnii howni biladii kii marartu anigu aan maray fa huwa asagu barun baari weeye labadan beedna wuxuu ku sheegayaa caa'idkiioo la xadfayo asagoo majruurun biidaafatin ama majruurun bixarfina majruurun bixarfin marka uu yahay toddoba shardi ayaa loo shardiya majruurun biidaafatinna saddex shardi ayaa loo shardin majruurun bixarfin marka uu yahay toddobada shardiya loo shardinayaa mawsuulka caa'idkiisii oo xaraf lagu jara la xadfi rabaa sidaa u garo shardi waxaa ah mawsuulka laftiisa waa inuu majruur yahay mawsuulka waa in la jaraa lafti mawsuulkii oon majruur ahayn caa'idkiisaoo majruura la xadfayaa laa yajuus wax bannaan maaha caa'idkaoo majruur ee malka la xadfayo horta mawsuulka laftii waa inuu majruur yahay waa shardi mawsuulka xarafka jarayo iyo caa'idka xarafka jarayana lafdan wa macnan waa inay isku mid ka yihiin isku lafdi waa inay yihiinoo ba oo kale waa inay isla noqdaan isku macnana labadaa xarf waa inay noqdaan shardi labaad wey heejaara majruur tacalluq buu u baahan yahay soo maahan caa'idkan la xadfa meesha uu ku tacalluqayo ficliga uu ku tacalluqayo iyo mawsuulkan jaran ficliga uu ku tacalluqayaa lafdan wa macna waa inay isaga mid noqdaan shardi saddexaad wey majruurkan la xadfi rabo damiirkan caa'idkan la xadfaya naa'ibulfaacil waa inuusan ahayn maxsuur waa inuusan ahayn xadafkiisa waa inuusan labsi keenaynin jumladan soo hadhay sila waa inayan isugu filleen toddobadaa sharti ayaa loo shardinaya aan ku celiyo caa'idkan majruurka ah mawsuulka uu u noqonayaa majruur waa inuu yahay shari isku xaraf waa in lagu jaraa lafdan waa macnan isaga mid a ah. labada tacalluqay ku kala tacalluqayaan lafdan wa macna waa inay iska waafaqsan yihiin naaibulfaacil waa inuusan ahayn majruurkan la xadfi rabo maxsuur waa inuusan ahayn xadafkiisa waa inuusan labsi keenaynin jumlada soo hadhay sila waa inay isugu filla miiaal aan ku siiyo miaalkaad ku fahmi wayashrabu mimaa tashrabuuna yashrabu mimaa tashrabuuna tashrabuuna ficligan mudaaric jumladiisa waa sila waxayna silo u tahay maada mawsuulada oo minta lagu jiray mima tashrabuuna jumladeedaa sila ah caa'idkiina wuu xadfan yahay caa'idka xadfanna majruurun bixarfin weeye oo wuxuu ahaan lahaa wayashrabu mimaa tashrabuuna minhu shuruudiina waa lahaya waayo caa'idku soo majruur ma ahan mawsuulkana majruur weeye laftiisa waa jiran yahay caa'idka xarafka jira waa min mawsuulka xarafka jirayana waa min oo isku xaraf baa jaraya macnaa laba xarafoo isku macno iyo isku lafdi ayaa jaraya tacalluqoodana waa isku midoo minhudan xadfan tashrabuunaday ku tacalluqi mimaada mawsuulkaena yashrabu bay ku tacalluqi waa laba ficliyoo lafda wa macna isaga mid ah waayahay naa'ibulfaacil ma aha xadafkiisa labsi ma keenayo maxsuuru ma aha jumlada inta soo hadhay sile isuguma filla oo caa'id kale kuma jiro toddobadaa shardi marka la helo ayaa damiirkii majruurka ahaa ee caa'idka ahaa la xadfi kara mudaafu ilayhi damiirkiioo ah in la xadfo marka la doonayo saddex shardi ayaa loo shardina damiirka mudaafu ilayhiga cidda uu yahay ee jaraysaa ismi faacil iyo ismi mafcuul labadaa mid waa inay noqdaan ismi faacil waa inuu noqdaa ama ismi mafcuul waa inuu noqdaa waa shardi weliba ismiga mafcuul waxaa shardi ah laba mafcuulu bihi waa inuu nasbinay waayo hal mafcuul bihi hadduu nasbinaya naaibulfaacil buu ka dhiganaya naaibulfaacilna lama xadfi karo waa annaga hadeer sheegay ismi faacil ama ismi mafcuuloo laba mafcuul nasbinaya waa inuu yahay mudaafka damiirka loo idaafaynaya waa shari shardiga labaad wasfiga ismigaa faacil iyo ismigaa mafcuul caamileen waayna yihin oo wasfi camalfalayo shuruudu ku camalfali lahaa haysta waa inuu yahay shardi labaad wey saddexaad inta soo hadhay sila waa inayan isugu filleen saddexdaa shardi ayaa loo shardini mudaafu ilayhinima haddii lagu jiro kan mudaafu ilayhinimada lagu jirayo ayaa musanifka aayad qur'aanu ishaaray ka anta qaadin bacda amrin min qada faqdi maa anta qaadin ayuu ishaarayaa maada mawsuulo in laga dhigo qaadin jumladeedana lagu sileeyo ilaa anta qaadin anta oo mubtada iyo qaadin oo khabara jumlada lagu sileeyo caa'idkiina waa maxduuf qaadinoo ismi faacil ayaa loo idaafeeyey qaadin ismiga faacil caamil weeye wuu camalfali inta soo hadhayna sile isuguma filna macnihiina wuxuu noqon lahaa faqdi xukmi maa ayiladii kii anta adiga qaadiihi aad xukminayso hidii baa la iska xadfay aayaddaas ishaaray warka kadaaka kuwaa hore ayuu la mid yahay oo caa'idkaa horeba sida loo xadfay ayaa loo xadfi xadfu maa shay xadafkii caa'id xadafkii khufida la khafdiye biwasfin wasfi lagu khafdiyey wadaalika ka anta qaadin wey bacda amrin amar gadaashii xaal uu ku sugaya faqdi baa ka horrayso amara bacda amrin amar gadaashii xaal uu ahaaday amarka oo min qadaa min maadati qadaa qadaa maadadeeda xaggeeda ka yimid qadaa waa ficli maadi ficli maadina amar kama yimaado ee amar masderku ka yimaadaa sida ficliga maadi iyo mudaarica iyo mushtaqaadka oo dhanba masder ay uga wada yimaadaan marka sidaa darteeda inaad mudaaf u qadartaa waajiba min qadaa min maadati qadaa qadaa maadadeedii oo masderkeedii ah amar ka yimid oo iqdi ah gadaasheeda xaaluu ku sugnaaday ka anta qaadi weeye bacda amrin amar gadaashi xaal uu ku sugnaayo amarkoo min qada kadaa kaa ayuu la mid yahay alladii kii jura la jaray bimaa xaraf ayaa lagu jaray jarra jaray almawsuula mawsuulka jaray mawsuulka xarafkii jaray xaraf lamide eh, caa'idkii lagu jarayna waa lamid kamura mar weeye biladii kii marartu aan maray fa huwa barun waa iska tamaamulbeyt fa huwa kaasi barun baari nin wanaagsan weeye wallahu aclam sal allah wslam